lahum laa tufsiduu fi اlardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa ani islaaxu waa allah in la caabudo dadkana loogu yeero allah inay caabudaan oo alla adeecaan haddii allah la caabudo dadkana loogu yeero allah inay caabudaan ilaahay baa raalli ka ahaanaya ummadaas haddii ilaahay raalli ka ahaadana waxaa ilaahay u soo dejinayaa raxmaddiisa roob barakaysan risqi waasaca caafimaad nabadgelyo quluubta oo dadka isku soo xidhanta dadkaoo isjeclaada midnimo dhulku waa islaaxa laakiin haddii dadka ay ilaahay caasiyaan ama dadka loogu yaro inay ilaahay caasiyaan ilaah caasintaasna waxaa ka mid aho baabku ka hadlaayey in dadka xugun looga dhigo wax aan diinka alle ahayn taasaa ka waa fasaad fi lard waxay keenaydaa colaad cudur dadkoo isnaca tafaruq kala tag dhibaatay keeni qofka markaa ilaahay caasina ama dadka ugu yeeraya in ilaahay la caasiyo oo xeerar iyo dastuur iyo qawaaniin lagu dhaqmo wuxuu ka shaqaynaa baaba'a dadka iyo dalka siday ku imaanayna waxa ay tahay dadku markay sharciga ilaahay ka tagaan oo ay qaanuun kale ku bedeshaan ilaahay baa u cadhoonaya caro alla imaanay hadday caro alla timaad cuquubadiiya ilaahay soo dejina marka cuquubadiisa dadka u carooda ilaahay cuquubadiisa uu ku dejina colaad cudur faqri tafaruq kala tag dadka quluubtooda layskuma keeni karo maal ma layskugu keeni karo dadka qulubtooda waxaa isku keena ilaahay ilahay haddii la caasiya marka qulubtuu kala geyna low anfaqta maa fi اlardi jamiica maa alafta bayna qulubi walaakina allaha alaf bayna ilaahay nabigiisuu ku leeyahay sal اllahu calayh wasalam waxa yaalle maal ah haddaad bixido ma dhici karto dadka qulubtooda isku keento midnimo keeniyo laakiin qulubta yaa isku keena allah dii sharciga ilaahay la qaato laga run sheego ilaahay baa qulubta dadka isku keena dadko dhan waa iska midoobay uma baahna in la mideeyo allah isku keena laakiin haddii laga tago sharcigii alle maalin kasta waa sii kala tegaya qulubtuna sii kala fogaane qulubtuna sii kala fogaane marka xalka waa inaan laga raadin meeshii ilaahay geliyey meel aan ahayn waa inaan laga raadin dii kale waa lagu daalin waxna laga heli ma baabu man jaxada shaya min alasmaa haadaa midkaanu baabu man baabu xukmi man qof xukunkiisa baabkii ka hadlaayo weeye jaxada diiday shay-an shay shaygoo min alasmaai asmaada ilaahay ka mid ah iyo wa sifaati sifaadda ilaahay iyo wa qowlullahi ilaahay qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana wahum yakfuruuna waxay ku kufrinayaan biraxmaani magacaas oo raxmaan ah baabu man baabu xukmi man qof xukunkiisa baabkii ka hadlaay weeye jaxadda diiday huwa mankaasu shay-an shay shaygoo min alasmaa'i magacyaalka ilaahay ka mida min alasmaa'i ey min asmaa illaahi wa sifaati ay min sifaatillahi ilaahay baabkanu wuxuu ka hadlaa qofka diida wax kamida magacyaalka ilaahay ama sifaadda iyo tilmaamaha ilaahay qofka diida qofkaas xukunkiisiiu baabkaanu ka hadlaa xukunkiisiiu ka hadlaa xukunkiisiina ilaahay qowlkiisaanaa noo caddaynaa iyo wa qowlullah allah qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe allah uu yidhi wahum mushrikiintu yakfuruuna waxay ku kufinayaan biraxmaani magaca raxmaana maahan allah raxmaanka maahan waxay ku kufrinayaan allah ee waxa weeyaan biraxmaani magacaasay ku kufrinayaan bilsmi laa bilmusama magacaas allay diidayaan aayaddu saasay ka hadlay haddee sababtu waxay tahay mushrikiintii carbeed waxay diidi jireen allah in lagu magacaabo raxmaan iyo raxiim maalintii nabigeena suban sal اllahu calayh heshiiska uu la kala saxiixanayey mushrikiintii carbeed oo suhayl ibnu camar uu matelayey oday u ahaa cali ibnu abi aalibaa warqadda qorayey nabigu waxaad ku qortaa uu yidhi warqadda bismi اllaahi الraxmaan ku bilaabi bismi اllaahi الraxmaan الraxiim suwayl ibni camar oo mushrikiinta matelay wuxuu yidhi annaga ma garanayno araxmaan iyo araxiim warqadda waxaa lagu qorayaa sidii lagu qori jiray warqadaha bismika allaahumma allow magacaagaan ku bilaabayna saasaan ku qorayna allaahuu ogoli laakiin muxuu u diidaa araxmaan iyo araxiim magacaanu diidaa marka wuxuu yidhi annaga garan mayno raxmaan iyo raxiim bismika allaahuma taasaa lagu bilaaba luqada taas ku ah. Ah, allah marka waa ogoliy daatadiisiina waa ogoliya magaca allahna waa ogoliy laakiin magacaanu diida diidadii uu diiday allah wuxuu ku magacaabay gaalnimo inay kufri inay idan magaca ilaahay oo la diido waa kufri haddii magaca oo la diido ay kufri tahayna macnihiisoo ilaa raxmaan waa magac magac kasta oo rabbina sifu kulansana ma laha ilaahay magac calam ah oo mujarad ah asmaa ullah aclaamu biictibaari dalaalatiha cala daat wa awsaafu biictibaari dalaalatiha cala ifaat marka awsaa biictibaari dalaalatiha cala almacaani sifaadda ilaahay dhammaan waa calam marka laga fiiriyo daato waaxida inay wada tusayaan waana awsaaf marka laga fiiriyo inay macaani tusayaan oo magacna waa yahay raxmaan wuxuuna tusaa ilaahay inuu ku sifaysan yahay sifatu raxma sifada oo naxariista ah ilahay inuu ku sifaysan yahay qofkii marka diida magaca lafdigiisa waa kaafira ilahay leeyahy diida macnihiina waa kaafir waa kaafir sidaas darteeda shaarixna waa idiin soo naqlinaahe calaamatu ibnu اlqayim ashaafiyaة اlkaafiya wuxuu ku yidhi walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashrin min alculamaaءi fi اlbuldaani wala lakaa'iyu اlimaamu xakaahu can humu bal xakaahu qablahu طabaraani qolooyinkii sifaadda ilaahay diiday oo jahmiyada ah magaca diidi mayaan alraxmaan laakiin ayagu maxay diidayaan macnaha uu tusayo raxmadda macnahay diidayeen iyo dadkii raacay ah, ee sifaadda ilaahay diiday sida muctasilada kalaamkii alle diiday qur-aanku inuu kalaamullaahiyo ilaa waa ifa min sifaat illaah kalaamku wuxuu leeyahay waxaa qaatay walaqad taqalladahum waxaa qaatay kufrahum dadkaas inay gaalan yihiin dadkaa sifaadda ilaahay diiday inay kafaran yihiin waxaa qaatay khamsuuna fii cashrin konton toban lagu dhuftay ah, konton bal toban ku dhuf waa shan boqol soo maa shan boqol oo caalim oo ahlu ku dhawaaqeen oo yidhahdeen kaafir weeye ah, kaafir weeye qofka diida sifada ilaahay sida sifatulkalaam oo qur waa makhluuq qofka yidhaah waa kaafir konton toba lagu dhuftaa yidhahdeen ah, fii cashin fida bimacnaa bad ah, hamsuuna bicashrin wey min alculamaai oo culammada muslimiinta ka mida ah fi lbuldaani ee magaalooyinka ku sugan magaalooyinka muslimiintu degan yihiin culummada joogta an boqol oo caalimu ahlu sunnaha ka mid ah aa ku wada dhawaaqeen kaafiriin inay yihiin kuwa dida sifada alleh sida sifatu lkalaam ee yidhaahda qur-aanku waa makhluuq markaasuu uhi wallaalakaa'iyu limaamu laalakaa'iga imaamka ah ee iskale sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaaca ee sagaalka jusa shiiqaas hakaaan waa ka sheeg ma ahan inuu yidhi shan boqol aa yidhaahdeen kaafir qofka yidha qur makhluuq maaha saas inuu yidhi mid miduu u tiri shan boqolaa qabta kaliya iskama dhihin mid miduu u tiri hebelaa qaba kaasuu soo raray qowlkiisa kaafi u yahay qofka inuu qur-aanka makhluuqa haddana hebel mid mid uu magacood u sheeg mid mid uu magacooda u tiri marka waa kaafi markaasuu yidhi bal xakaahu qablahu dabaraan hortiisna dabaraaniyaa sheegay sidoo kale u sheegay inuu kaafir yahay qofka sifada ilaahay diida sidaa qur-aanku inuu yahay sifatu raxmaan ou yahay kalaam ullah jahmiyada iyo dadka waafaqay oo ku waafaqay sifaadda allah isku sifeeyey ama rasuulku ku sifeeyey in la diido sifaadaasoo tusayda kamaalka ilaahay iyo weynankiisa diididdaas waxay ku dhiseen asal baatil ah oo ayagu agtooda ay ka asaleeyeen ee aan asal sharciga ahayn asal aan kitaabka alle ku sugnayn sunnada nabigana aan ku sugnayn oo ayagu agtooda asala ay ka dhigeen asalkaasay ku dhiseen sifaadda ilaahay didideeda asalkaasuna wuxuu yahay waxay yidhahdaan sifaadan sida samci in wax la maqlo basar oo kale in wax la arko yad oo kale weji oo kale majii imaatin oo kale culuwi kornoqosho oo kale qadab caro oo kale rida raalli ahaansho oo kale ifaada nuucaana waa ifaada waxyaalaha jismigale lagu sifeeyira waa min ifaati اajsaam waxyaalaha jismigale aa lagu sifeeyaha yidhaahdeen waxay yidhahdeen haddii allaah aan u sugno oo allaah loo sugo waxaa ka dhalanaya allaah inuu jismiya halkaasu dalaalkoodu ka dhasho si aan allaah jismi aanan ugu tilmaamin aan ifaadaanoo dhan diidayna heli iaadaanoo dhamaan diidayna meesha marka musiibadu uga dhacday waxay idhaahdeen culummadu shaarixana waa inin dhigaahe marka koowaadoo sifada lagu dhawaaqoy maqlaan aayadan sifada sheegay ama xadiidka sifada sheegaa waxay ka fahmayaan oo kali ah sifadaas khasaaistii sifaadda makhluuqa makhluuqa sifadii uu lahaa sifadaas kaliyaha u soo degdegay ayaga maala yad iyo gacan hadday maqlaan waxay suuraysanayaan marka koobaadba gacantii addoommada oo ay yiqiineen markay suuraystaan maxay ku dhaceen waa tashbiih inay ilaahay addoommadii ku shabaheen isla markaasay ka cararayaan markaasay sifadii haddana ilaahay ka siibayaan markaasna maxay ku dhaceen tacdiil sidaas darteeda dhammaan mucadiladu waa mushabbih qof kasta oo sifo ilaahay mushabihna waaya marka koobaad mar alla markuu qofkaanu sifada uu maqlo mubtadica yadullaa gacanta saa ku taala u suurayso iiri dalaalku meeshu marka koobaad uga dhaca waa halkaas qadabka mar alla markuu qadab maqlo qadabkii asaga ku jiray a u suuraysan qof waxa weyaa xanaaqay xawlmariyadu barareen indhuhu gaduuteena u suuraysan marka marka koobaadba waaba mushabihba Ah, marka kooaadu ilaahi weyne adoommada isku shabaha tii adoommada bisa u suuraysan markuu taas ku dhaco oo tashbiih ay ku dhacaana ka cararaan cararidii maxay marka gaarsiidaan tacdiil inay ilaahay ka marnaysiiyaan sifaduu isku sheegay oo ihahdeen ilahay maba caroodo ah, waa dalaal kale saas darteeda mucadil kasta waa mushabi saasay u yihahdaan culamada muslimiinta amaa salafu haadihi اlumma ummaddan salafkeedii iyo aimadoodii waxay ilaahay u sugaan wuxuu naftiisa u sugay wixii rasuulku u sugay sal اlahu alيه laakiin way sugayaan ibaatan bilaa tamiil ifada alla waa leeyahay laakiin midda addoommada ma shabahdo ay leeyihi ah. ilaahi waynaa yaduu leeyihi laakiin addoommada yadooda ma shabahdo ilaahi waynaa samciyuu leeyahay samciga addoommada ma shabahdo ilaahi waynaa waa noqdaa rillada addoommada ma shabaho ilaah subxaanahu wa tacaala wejiguu leeyahay wejiga addoommada ma shabaho ilaah waa kor noqdaa carshiguu ka sara maraa culuwiga addoommada ma shabaho sidaasay ahlu sunna waljamaaca salafan wa khalafan ay ku tageen ihbaatan waa in ilaahay loo sugo wuxuu naftiisa u sugay ama rasuulku u sugay bilaa tamhiilin wa laakiin sifadu isku tilmaamay waa inaan laga siibin oon laga marnaysiin tacdiilku waa marnaysiin cadala bimacnaa khalla wey waa marnaysiin sifadii oo laga siibo laga marnaysiiyo wey waa inaan ilaahay laga marnaysiin sifada uu isku tilmaamay ama nebigiisu ku tilmaamay maxaa yeele ilaahay naftiisa isagaa yaqaan addoommadana ka oqoog inta addoommadaana ilaahay waxa u oqoog nabiga ilaahay marka wuxuu isku tilmaamay ama nebigiisu ku tilmaamay waa inaan marna laga marnaysiin waana inaad ogaato inaysan sifadaas iyo islahayn midda addoommadu ah, magacay wadaagaan magaca iyo asalka macnaha bis miaal iyo tusaale inaysan addoon iyo isshabihi karin khaaliqa sifada magaceeduba ha isshabaho oo magacu isku mid ha noqdo laakiin inaysan macnaha iska shabihi karin addoommada waxaa lagu tilmaamaa ay xaya lagu tilmaamaa laakiin xayaatadaas lagu tilmaamaa midda allah lagu tilmaama allahna xaya lagu tilmaamaahe isma allah xaya lagu tilmaama xay wey allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum watawakal cala alxayi اladi laa yamuut marka xaya alla lagu tilmaama insaankana noolna xaya la yidhahdo laakiin labada xayaat isma shabahaan tusaale afar dhinac aysan iska shabihin xayaatada makhluuqa waxaa ka horeeyey cadam markii hore ma uusan jirin laakiin xayaatada ilaahay waa azali meel ay ka soo bilaabatay lama arko talabaad xayaatada allaah waa xayaata kaamila inta uu laakiin adoonku inta uu nool naftiisa xayaatihiis waa naaqis waxaad arkaya isagoo lulmoona halkan agtiisa haddii lagu sheekaysana warkama hayo marka dambe waaba dhaca waa hurda dadaa agtiisa ku sheekaysaa waxbaa la samaynaa haddaad arki ma meeshuu yaalla fiiri waa xayaata naaqisa laakiin xayaatada ilaahay waa xayaata kaamila laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm hurda ma qabato gamaanya ma qabato haba sheegi marka isku mid ma ah soo ma jeed mideeda kale xayaatada addoonka waxaa ka dabayda geeri ah. kullu nafsin daaiqatma kullu shayin haalik ilaa waj xayaatada allah waa baaqiya ah. waa xayaata baaqiya watawakal cala alxayi aladii laa yamuut ma dhinto tan kaleeto allaah inuu xay ahaado waa sifa daatiya isagaa iskale cidna ma siin laakiin xayaatada adiga aada nooshahay alla ku siiye alla ku nooleeye alla ku nooleeye saas darteeda qofka muuminka salaad kastuu tukana ilaahay buu u qiraa inuu nooley ah, qul ina salaati wa nusuki wa maxyaaya wamamaati lilahi rabbi اlcaalamiin ah, ilaahay baa geeridayda iyo noloshayda iskale idan ifada khaaliqa iyo midda makhluuqu isma shabihi karaan afartaas wejay ku dhammaan sifaaddana waddadaasaad marsiina samciga saasaad leeda basarka saasaad leeda dhammaan halkaasaad marsiina marka isma shabahaan sifaadda makhluuqa iyo sifaadda khaaliqu mana dhici karta inay shabahaan culammada muslimiintuna waxay ka alifeen kutub aad u fara badan shaarixa xoogaa fiican inin kaga sheego sida kitaabkii uu alifay imaamu axmed fi raddi cala aljahmiya sida kitaabkii ar uu alifay cabdulaahi ibnu imaami axmed imaam axmed wiilkii uu dhalay sida kitaabkii uu alifay cabdilcasiis alkinaani alxayda sida kitaabkii uu alifay abi cabdilaahi almarwasi kitaabu sunna sida kitaabkii uu alifay cumaan ibnu saciid addarami alraddu cala aljahmiya iyo alraddu cala albishri almarisi gaalkaas uu ku naqdiyey ku ridiyey sida kitaabu tawxiid oo uu alifay imaamu aima maxamed ibnu khusayme ashaafici sida kitaabkii kitaabu sunna ee uu alifay abi bakr alkhalaal sida kitaabkii uu alifay abi cumaan asaabuni ashaafici kitaabkii uu alifay oo la dhihi jiray ictiqaadu salaf waa asxaabi alxadiid waa asxaabi alxadiid sida shaykhulislaam alansaari alxaafid اlkabiir abu ismaaciil cabdulaahi bni moxamed ibni cali kitaabkii waa lifey oo la dhihi jiray dam اlkalaam wa ahluhu iyo abi cumar ibn cabdilbar oo kutubtiisa sida sida eh, tamhiidka oo kale iyo aad ugu gargaara madhabka ahlusunnaha madhabka ahlusunnaha aad ayuu ugu gargaaraa kitaabkiisa tamhiidka dhexdiisa aad ugu gargaara kitaab gaarana waa lel alinsaan fi asmaaiillaahi la yidhaahdo marka aimadaas iyo qayrkoodba kutub aad u fara ay ka alifeen sifaadda ilaahay in sugo sifaadda ilaahay in sugo wixii ilaahay isku tilmaamay lagu tilmaamo aan la taxriifin oo aan la leexin sifaadda ilaahay wa fii saxiixi lbukhaariy bukhaariga saxiixiisa waxaa ku sugan wa fii saxiixi lbukhaariy bukhaariga saxiixiisa waxaa ku sugan qaala caliyun cali bn abi aalib inuu yidhi xadiu naasa dadka uga warrama bimaa yacrifuuna waxay gara karaan aturiiduuna ma waxaad doonaydaan an yukadab allaahu allah in la beeniyo wa rasuuluhu rasuulkiisa la beeniyo wa fii saxiixi lbukhaariy saxiixa bukhaariga waxaa ku sugan qaala caliyun cali inuu yidhi radia allaahu canhu cali bn abi aalib inuu yidhi xadiu naasa dadka u sheega oo uga warrama bimaa yacrifuuna wax ay gara karaan oo fahmi karaan aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadab allaahu allah in la beeniyo wa rasuulu rasuulkiisa la beeniyo bukhaariga saxiixiisa ku wariyey kitaab اlcilmi baabu man khasa biاlcilmi qowma duuna qowmin karaahiyata anlaa yafhamuu baabkaasuu ku wariyey fiiri baabkaas baab dhan oo ka hadlaya asagana u fiiri cilmi in lagu gaar yeelo dad dadna sababta keenayda dadka qayb kamida in loo sheega qaybna laga qariyana waxaa laga baqaa inaysan fahmin ah, qoladaan aan loo sheegayn waa qolaan fahmi karin qolada loo sheegaana waa qolo fahmi karta baab muhiim aw ah baabkaas wuxuu ka hadlaa cilmiga waxaa dhici karta masaa'ilkiisa qaybo ka ah dadka qaybo ka inay fahmi waayeen sidaas darteeda qofka ilmiga sheegaya waa inuu u fiirsado dadkaanu maxay fahmi karaan waa abiib dhaktar wax daweeye wey qofka caalimka cilmiga sheega waa dhaktar wax daweeye dadkan waxa ay fahmi karaan iyo waxaysan fahmi karin waa inuu kala gartaa waa inuu kala hadlaa meelay fahmi karaan meelay fahmi karaan waa inuu kala hadlaa waxa aysan fahmi karin waa inuu dib uga dhiga sidaasaa laga raba xadiikuna saasuu ka hadla xadiidka macnihiisu ma ahan dadka markaad wax u sheegaydaan wixii ay horay u yaqiinad ugu soo celiya maaha taas faaiido ma leh xadiu naasa bimaa yacrifuuna wixii ay yaqiinad u sheega maaha ee waxay tahay wax ay fahmi karaan oo ay maskaxdooda iyo fahmkoodu gaari karo kala hadla macnaheeda waxaana la mid ah cabdilaahi ibni mascuud afarka laga wariyey ee imaam muslim saxiixiisa muqadimadiisa uu ku sheegay cabdulahi ibni mascuud wuxuu yidhi innaka lan tuxadita qowman xadiian laa tabluquu cuquuluhum adiga u sheegi maydid dad xadiid aan caqligoodu gaari karin oon fahamkoodu gaari karin ilaa kaana libacdihi fitnatan haddaad u sheegto xadiid aan caqligoodu gaari karin gabal ka mid ahaa xadiidkii fitno ku noqona see fitno ugu noqona waa sida cali bn abi taalib sheegaya ilaahi weyna qowlkiisi uu yahay waxaad sheegaydaa ama xadiidkii nabiga uu yahay qofkaanuna uusan ogeyn inuu yahay qowlkii nabiga qowlkii alle uu beenina asna ismale ilaahi rasuul beeni ee aduuba beenaale kuu haystaa markaasuu waxaas alla ma dhihin allana waa yidhi shay alla yidhi oo uusan fahmi karin markaad u sheegto alla ma dhihin uu leeyahy wax u beenayso alla ma mana is-og marka ha ka shaqayn dadku alla rasuul inay beeniyaan rasuul ma dhihin uu leeyay waxaas waan rasuulka yaana yidhi fiiri waaba dhacdayba soomaalida dhexdooda waxay sheegi jireen in iska xurqaysan xamaasadu ay ka qaalibta miisaan aan gaarin dabiin aan ahayn oon wax daway karin awow tegay tuulooyinka fogfog tuulo ka mida ah, dad iska caamo ah acraab ah oo reer miyi ah wadaaddo ay waa uun soo gaareen kelimaaday ka maqleen maani diinta aan wax kale ka ogon markaasuu wuxuu ka bilaabay wax sheegiddii dadkiiaan wacdinahu leeya markaasuu wuxuu ka bilaabay ninka haweenaydii suwaysada kama jabido caaishaa sheegtay caaishaa tiri nabigoo tukanaya aa lugta iga taabtayoo markii uu sujuudaya habeenkii lugta iga taaba jira markaasaan macnaha meeshii uu ku sujuudayo lugaha ku fidan waa xadiiskii bukhari muslim fiiri lugtuu iga qanjarufan markuu sujuudayo markaasaan lugta laabana meeshii uu saas ugu sujuuday meesha taagnaa aa yidhi been badana ha har caasha been badana ma nabiga naagtaadaay tukaydo isagoo tukaaya miyaa nabi naagtaadaay fiiri marka caaishadaba isaga ma yaqaan caashooyinka meelaha taagnaayu mooda oo miyiga ariga ku ilaalaay u fiirso ma yaqaanba caaishada uu sheegay yuusan fahmi karin soo ma jeedi yaa iskale marka qaladkaas yaa ka shaqeeyey ninkaana ka shaqeeyey meesha wax ka bilaabay maxaa la rabay ma ahan in la leeyahay diinta yaan la sheegin diinta qayb aan la sheegayn lama arko dan aan la sheegin lama arko laakiin dadka waa inaad soo gaarsidaa meelay fahmi karaan dadka aad la hadlaydo waa inaad taqaan dad oo aan masaa'ilka gobol fahmi karin markay yihiin waa inaad soo dhistaa in yar in yar ugu sheegtaa in yar in yar ugu sheegtaa maahan diinta qaybtaas lagama hadli ma maaha sida dadka mubtadicada gabolkooda yidhaahdeen amase inaad tidhaahdo alasmaa wasifaat sifaadda ilaahay o dhan dadka caamadaa loo sheegima iyadoona qowl saxa maaha maaha sababtoo ah aayaadka sifaadda sheegaa iyo axaadiista sifaadda sheegaa nabigu dadka dhexdoodu ka akri jiray ayagoo caamo iyo culumaba jooga marka diinta qayb aan dadka loo sheegayn ma jirto laakiin dadka markaad rabto inaad u sheegto waa inaad meelaad fahmi karaan soo gaarsiino marka hore meel uga soo bilo horta allah inaad barto nabiga inaad barto sala allahu calay wasalam in labadooda aan la caasi karino wax alla waxay yidhahdaan xaqiinoo la adeeca inaad soo barto soo dhisto soo gaarsiido meel ay masaa'ilkan fahmi karaan dadku kadib ad u sheegi horena waan u soo maray xadiiskii saxiixaynku nabiga sala allahu calayh wasalam markii uu sheegay xaqullaahi cala alcibaad wa xaqu lcibaadi cala allah allah xaqa uu addoommada ku leeyahay waa inay keligiis caabudaan aysan u sharig yeelin xaqa addoommadu ay leeyihiinoo ilaahay asagu isi saaray tafadulan minhu hadday keligiis caabudaan waa inuusan cadaabin muxuu yidhi ibnu caad afalaa ubashiru naasa dadka miyaanan ugu bishaarayna rasuulka ilaahayo ah, askutu falaa ubashiru naas ma iska aamusa ma waana dadka u sheegayntan waa wax weyne nabiga wuxuu hi laa tubashirhum fayabtakiluu ha u sheegin ha ugu bishaarayn maxaa yeelay si aan saxayn inuu fahmaana laga cabsana laa tubashirhum hadda waa nabi maxamed waxdhaar sala allahu ala alayh wasalam ah, ha ugu bishaarayn maxaa yeelay waxaa dhici karta inay u fahmaan hadaad shirkiga iska ilaalido cibaadooyinka kaleo dhan iska daa darabtee jannadaad gelay inay u fahmaan mana aha ah, mana aha ee qofkii shirkiga iska ilaaliyo tawxiid la yim waa inu alla caabud marka yaysan si qalada u fahmineen ha u sheeg marka waxay kutusayda fiiri masaa'ilkaas ma ahan oo kali ah baabka laga hadlaa baabulasmaa wasifaat oo kaliya abwaabta diinta oo dhan qofku baabka uusan fahmi karin waa in la soo dhiso oo la soo gaarsiiyo heru fahmi karo ka horna waa loo sheegi dii kale fitnad ku noqona ah, fitnaad ku noqonay marka masaladaas ayuu ka hadlaa afarkan waana muhiim jiddan in meeshiisa la dhigo oon meel kale loola kicinoon la dhihin alasmaa sifaadoo dhan dadka ayaan loo sheegin taas waxay khilaafsan tahay sunnadii camaliga aheed ee nebi moxamed sala allahu cala wasalam wa rawaa cabdurasaaq cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani oo a'immadii salafu saalix a'immatulxadiid ka mid ah aimatulxadiid ka mid ah ee axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin ay u soo rixlaysan jireen oo cilmiga usoo doonan ah, jireen u soo rixlaysan jireen usoo safi jireen axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin aimadaasu ahaa ciraaq ay uga soo safreen ciraaq ay uga soo safreen asagoo yaman jooga oy cilmi u doonay ay cilmi u dooneen macmar ibnu raashid oo shiiqiisa waxa ugu badan uu ka wariyeah can ibni aawuus cabdilaahi ibni aawuus wuxuu ka wariyey can abiihi aabihiis aawuus ibnu kaysaan can ibni cabaas cabdillahi ibni cabaas annahu cabdilaahi ibni cabaas ra'aa wuxuu arkay rajula nin rajulkoo intafada jariiracooday lamaa samica markuu maqlay xadiian xadii xadiidkoo marwiyan laga wariyey can nabiy sala allahu calay wasalam xadiidkoo fi sifaati sifaata ku sugnaaday cabdilaahi bni cabbaasa wuxuu arkay nin xadiid nabiga laga wariyey sal اllahu calay wasalam maqlay xadiidkoo sifaata ilahay ka hadlaa markaasuu jariircodo isagii dhamma manaha wuu dhibsaday wuu dhibsaday markaas asaga dham xaadi istaagta ah, xaadiya istaagta anahu cabdilaahi bni cabbaas ra'aa wuxuu arkay rajulan nin rajulkoo inta fadha jariira cooday lamaa samica markuu maqlay xadiian xadii xadiidkoo marwiyan laga wariyey can inabiyi sala allahu calayh wasalam xadiidkoo fi sifaati sifaadda ku sugnaaday muxuu la jariira coonaa istinkaaran liajli istinkaarin inkirid darteed lidaalika xadiidka uu inkira xadiidkuusan waxa weeyaan macnihiisa fahmin markaasuu inkira faqaala wuxuu yidhi cabdilaahi bnu cabbaas maa faraqu haaulaai kuwaan maxay cabsidoodu ta dadkan sifaadda ilaahay markay maqlaan jariircoona maxay ka cabsanayaan sifadan allah isku tilmaamay asagayna laa'iq u tahay midii addoommadana ma shabahdo sidaas qabowma iskaga mara ah. sifadan allah isku tilmaamay allana asaga isyaqaan oo addoommada iska ogo waxa u laa'iqa ah oo u munaasibka inuu isku tilmaamo isaga og isagaa isku tilmaamay mana shabahdo midii addoommada waa ku tilmaamaynaa war iska tire aa ku dhibay aa ku dhibay faqaala cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi faraqu haaulaai war kuwan cabsidoodu maxay ta yajiduuna waxay helayaan riqatan dabacsanaan cinda muxkamihi xadiidka muxkamkiisa agtiisa xadiidka muxkamka macnihiis waadixaya fahmi karaan markay maqlaan waa u dabacsan yihin waa u hogaansan yihin waa aqbalayaan wey riqadu waa jileeca dabacsanaan iyo ay helayaan oo waa aqbalayaan qalbigoodu waa aqbalaa yejiduuna waxay helayaan riqatan jilicsanaan cinda muxkamihi muxkamkiisa agtiisa wayahlikuuna waa halaagsamayaan cinda mutashaabihihi mutashaabihiisa agtiisa hadday maqlaan xadiid mutashaabiha oo macnihiisa waadix uusan ahayn waa halaagsamayaan oo waa maay waa inkirayaan inkiraadaasa halaag inaad xadiidka nabiga inkirto ood ka jariircooto aa halaagii aa halaagii waxaad moodaa markaa cabdilaahi bni cabaas hadalkiisa cinda mutashaabihi uu yidhi asagoo ka hadlaya xadii sifa xadiid sheegaya sifa allah uu wuxuu leeyahay waa mutashaabih sifaadda ma mutashaabiha sifaadda allah ma mutashaabiha ifaada allah xagga macaanida waa muxkam mutashaabih maaha laakiin xagga kayfka waa mutashaabih ah. weliba waana mutashaabih oo mulaq ah, ah. ifaada ilaahay xagga macaanida mutashaabih maaha waa muxkam wey waadix weeye in muxkamta macnaheeda la garanaa qowlkii imaamu maalik ee mashhuurka ayaa kutusa istiwaahi marka la weydiiyey ol uu nin yidhi cala alcarshi istawaa kayfa istawaa allaah carshiga ayuu ka sara maray qaabkee iyo kayfkee uga sareeya carshiga ninaa weydiiyey muxuu yidhi alistiwaau macluumu fiiri istiwuhu waa macluum min xayu macna macnihiis waa la yaqaan mujaahid abulcaaliya ardadii saxaabadaa fasiri jireen maahan mutashaabih macnuh calaa wartafaca wey ilaahay carshiguu ka sara maray waa waadix wاlkayfu majhuul wa fii riwaayati wاlkayfu غayru macquul kayfka laakiin lama gara karo idan shayga mutashaabiha waa shaygee waa kayfiyatu asmaa اllahi wa sifaati sifaadda ilaahay kayfkoodu waa mutashaabih laa yaclamu kayfiyatahaa ila allah allah maana cid kale kayfka garama waa mutashaabih mulaa ah. oh. waa mutashaabih mulaa ah. laakiin macaanidu waa macluuma macluumo wey intaha waa dhamaad hadalkii cabdillaahi bni cabaas waana sanad aiixa sanad صaxiixa calaa shardi bukhaari wa muslim ah walamaa samicad qurayshun quraysh markay maqashay rasuulalahi rasuulka ilaahi sal اlahu calayh wasalam yadkuru xaal rasuulku sheegaa araxmaan magaca raxmaan ah ankaruu waa inkireen daalika magacaas faanzla allahu tacaala ilaa wuxuu soo dejiyey fiihim fii shanihim quraysh arrintooda wahum quraysh yakfuruuna waa gaaloobayaan biraxmaani magaca raxmaan ay ku gaaloobayaan markii sulxiga iyo heshiiska la kala saxiixanayay oo ay heshiiska ay garaayeen nabigeena suban sal اllahu calayh wasalam iyo gaaladii quraysheed markii nabigu uu yidhi cali bn abi taalib qor bismi illaahi raxmaan raxiim waa inkireen taasna gaalnima ilahay ku tilmaamay taasuna gaalnima ilahay ku tilmaamay idan magaca ilaahay oo la diidaa waa gaalnimo waa gaalnimo magaca ilaahay oo la diidaa waa gaalnimo magac oo la diiday hadday gaalnimo tahay magaca macnaha uu tusaayoo la diidaana waa gaalnimo magaca macnihiisa haddii la diidana ayana waa gaalnimo waa gaalnimo magaca macnihiisa oo la diidaa waa gaalnimo iyaduna waa gaalnimo wahum yakfuruuna biraxmaani biraxmaanina waxaan waaa loola jeedaa bilsmi laa bilmusama magacaan oo raxmaan ah ayay ku kufrinay ah, oo ay leeyihiin annaga raxmaan ma naqaan waxaan ku qoranaa warqadaha haddaan kala qoranayno kala saxiixanayno bismika allaahuma a'imadii salafkuna way nasgarin jireen waa sariixin jireen diididda la diido asmaada alle iyo sifaadda alle gaalnimo inay qofka diidaana uu gaali ilaa in jahli loogu xildaro maaha saasayna ku dari jirin weliba maahan anugu inaan ku darayo imaamu shaafici wuxuu yidhi lilaahi caza wajalla asmaau wa sifaat allah wuxuu iska leeyahay magacyaal iyo tilmaamo laa yasaxu axadan radduha qof ay u waasac ma jiro inuu diido waman khaalafa iiriya waman khaalafa bacda hubuuti اlxujati calayhi kafara iiriya qofka diida xujadu markay ku sugnaato ka gadaal gaal wey sifada ilaahay markay xujada ku sugnaato loo caddeeyo kadib qofka diida waa gaal وamaa qabla قiyaami الxujati fainahu yucdaru biاljahli shaafici waa dhaa maan aniga ah. laakiin intaan xujadu ku qumin hadduu diido jaahilnimadaasaa loogu cudurdaara gaal la dhihimo sifa ilaahay u diiday jaahil wey looma cadayn masalada ah, jahligaa loogu cudurdaara xaafid ibn xajar fatxulbaariga ayuu ku sheegi xaafid ibn xajar fatxulbaarigu ku jeedi juska saddex iyo tobnaad afar boqol iyo sideed sharaxan fatxulmajiidkan aa noogu imaana sharaxan laftirkiisa kitaabka aakirkiisa baabka ah wamaa qadarula xaqa qatlihii baabkaa sharxiisu ku jira uu ku keena Ah, baabka sharkiisa uu ku yaalla hadalka naskiisu baabkaasuu ku imaana akhirka kitaabka insha allah fatxulbaariguna ku yaalla ka soo qaato marka asmaada ilaahay iyo sifaadda ilaahay oo la diidaa waa gaalnimo ha isku diidin magac ilaahay ha isku diidin sifo ilaahay sifo ilaahay isku tilmaamay rasuulkiisa suban uu ku tilmaamay qofka diida gaalnimu ku dhac haddii loo caddeeyo kadib uu diido markay xujadu ku quntana gaal wey intuu laakiin jaahilka yahay jahliga loogu cudaara maxaa yeelay caqli laguma ogaa karo uu yidhi shaafici sababta aan u leenahay jahliga loogu cudurdaaraa laguma ogaa karo u yidhi caqli iyo ra'yi sifaadda ilaah kaxaad u gara weyday mar haddaad jaahil tahay gaal jaahilaa ah tahay hore laga dhihma saasuu leeyay shaafici saasuu leeyay fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyin ah ku sugan alula maslada ugu horayda cadamu liimaani waa iimaan la'aan bijahdi shayin shay diididiisaa lagu iimaan weynaa shaygoo min alasmaai asmaada ka mida iyo waifaati ifaada hal shay oo asmaada ilaahay ka mida ama sifaadda ilaahay diididda la diidaa lagu iimaan beela qofku gaal ku noqona gaalu ku noqonaa wahum yakfuruuna biramaan biramaan bilsmi laa bilmusama alula maslada ugu horayda cadamuliimaani waa imaan la-aan bijahdi shayin shay dididiisa lagu iimaan beela shaygoo min alasmaai asmaada ilaahay ka mida iyo wa sifaati sifaadda ilaahay aaniyatu maslada labaydaa tafsiiru aayat racdi aayat racdi wahum yakfuruuna biraxmaani aayaddaas tafsiirkeedi waana soo harana aaliatu maslada saddexaydaa tarku taxdiii sheegidda waa in laga tago bimaa shay la sheego laa yafhamu uusan fahmayn asaamicu qofka ku dhegaysana mas'alo qofka ku dhegaysa uusan fahmin waa inaadan sheegin jooji soo dhis ah, marka hoos ka soo marka lagu leeyahay sheegi macnaheeda maahan iskaba jooji baabkaas ah, weligaaba ka hadl ah, wadaada meel cashar ka bilaabay waa qof xoogaa dadka sida loo daweeyo wax ka fahma qaabka loo cilaajiyo quluubta tafsiiru akrina xadiiu akriya dadku waa iska dhegaysanay tartiib tartiib markuu dhameeyey uu tafsiirkii soo bilaabay markaasuu xoogaa siyaadaa ku daray oo uusan gacantii hore sheegin nin hadla wuxuuhi waryaa gacantii hore markaa tafsiirka noo akriyda masuufiyan ahay masaailka hadda aad daldalayda ma sheegi jirin wuxuu ma ahayn sidaana u garanaayey laakiin iriddaad ku kala carari lahaydeen haddaanu sheegi lahay waa laydin dhisaya quluubtiinaa lasoo tadcay in quluubtiinna soo bisleeyay ahayd arintu oo marka kooaad quluubtiina laga buuxiyo ilah iyo rasuul inaan la khilaafi karin ilah rasuul jacaylkooda ilah iyo rasuul daacadooda maantan waxaad u bisishihiin wax kastoo allah iyo rasuul ka sugnaada inaad aqbashaan laakiin shalay maadnan bislay ah, maanta waa qaadan kartaan rarkan laakiin shalay maadnan qaadan karin marka qaabkaasaa la rabaa qofku inuu dacwadiisa u guto ee wax qofkii kasoo dhegaysaa uusan fahmi karin uusan dusha uga tuurin kadibna usan dhihin ama diid ama aniga xanuunka fala waa kuu sheegay dhibka adaa wax ku leh ah. dawadeed qaab qalban u siine xataa dhaqaatiirta maadiga ee cudurada jismiga daweyda maarata iyagoona jabsi klinigan marka hore bal tartiib waa intaasu xasaasiyad qaada ka cabsanaan fiiri ha fiirina bal wuxuu qaadan karo wuxuu ku war jab yar bal marka hore u dhiib ah, hal xaba ha isku siin ha ku degdegina cabaar fiiri inuu xasaasiyad qaada in hadduu qaadi diido xoogaa u roonay kuleeya waaga dambe xoogaa loo siina marka qofkaan xasaasiyadu ka qaada diinka ha jaahilkaada marka waa inaad ka fiirsato ood soo daweydo soo dhisto qof araabixatu masalada afrayda dikru cila ciladiyaa la sheegay cilada la leeyahay war dadku meelay fahmi karaan kala hadla masaa'ilka aysan fahmi karin muqadimaad horoo badan ka soo dhisa ciladii waa la sheegay anahu qofka saamic anahu ana taxdiia bimaa laa yafhamu saamicda anahu ana taxdiia bimaa laa yafhamu saamicu haddii la sheego wuxuusan fahmi karin qofka ku dhegaysanaa yufdii sheegidaasu wuxuu gaarsiinaa annahu sheegidaasu yufdii wuxuu gaarsiinaa ilaa takdiib illaahi warasuulih allah iyo rasuulkiisa in la beeniyo walow lam yatacamad yuusanba u qasdin almunkiru munkiru midkaan oo inkiraya yuusama u qastin asagoo ismale alla iyo rasuul beeni ah, isma laha asagoo islahayn alla iyo rasuul beeni uu beenina uu leeyaha been waayo waxau leeyaha waa beenna allah yidhi isma oga wuxuu haystaa inaan allaba dhihin ciladaas weeye cillada laleeyahay waxaan qofku fahmi karin haw sheegi alkhaamisa masalada shanayda ah kalaamu bni cabaas waa cabdulahi bn cabaas hadalkii uu ka yidhi liman qof istankara inkiray hayan ay shayba min daalika sifaada ilaahay ka mid a wa annahu qofkaasu halaka inuu halaagsamay marka halkaas maxaad ogaatay in la inkiro ifo sifaadda ilaahay ka mida waa halaag qofkaas waa halaagsamay baabu qawlilaah haadaa baabu qowlilaah kanu qowlkii alle baabkii ka hadlaayo wy tacaala allah waa sarreeyaahe ilaah yacrifuuna dadku waxay garanayaan nicmat allaah allaah nicmadiisa uma yunkiruunahaa kadibna waa diidayaan maxaa loola jeedaa nimcada alle ay garanayaan waa diidayaan waxaa loola jeedaa nimcada alle in loo tiiriyo cid aan ayadu keeninoo makhluuqa nimcada ilaahay in loo tiiriyo alle nabadgelyadii inaad u tiirido ilahay cidaan ahayn oo tiraada hebel aa i badbaadiyey waxaa la diidayaa maala alla ku siiyey maalkii inaad u tiirido ilaahay cid aan ahayn oo tiraahdo aqoontaydaan ku keenay ama har weeye oo annaga waxa wayn asalan ba aqniyo iska ahaan jirna weligeed taasaa la diidaya waxaa la diidayaa in loo tiiriyo cidaan waxbala keenin xoola alla ku sii caruur alla ku sii markaasaa tidhi qabri waalida xoola laga helaahe xoolahan waxaan ku helay qubuurahaas aan sanad walba ku shirayno ah. xabaalo waalida xoola yaalli inaad tidhaahdo xabaalo waalid ah xoola yaalli oo tidhahdo xabaalahaas aan sanad walba ku shirayno halkaasaan ka soo helnay xoola taasay waa la diidaya xoolahaan alla ku siiye waalid xoola ma hayo hadduu dhinto isagaa xoola kaaga baan u sadaqaydo isagii abbaahi kuu qabo inaad xoola u sadaqaydo taasaa la diidaya waxaana rabaa nimcada inaad ilaahay u tiirido oo tir alla isiiyey xooggaagaadaan u tiirin caqligaagaan u tiirin mayd u tiirin cid kaloo makhluuqa u tiirin allah aad u tiirido taas wey waxaa la rabaa baabu qowlilahi ilahay qowlkiisa baabkii ka leeyay tacaala allah wuu sarreeya ilaah uu yidhi yacrifuuna waxay garanayaan gaaladu nicmatallahi ilaahay nimcadiisa ilaahay nicamtiisii maalkii caafimaadkii nabadgelyadii waa garanayaan uma yunkiruuna kadib waa inkirayaan waxay u tiirinayaan ilaahay qayrkiisa qaala mujaahid mujaahid wuxuu yidhi maa hadal hadalkaasoo macnaahu macnihiisu uu yahay huwa inkaarka yunkiruuna masderkeeda u celinaya huwa inkaarka diididda oo nimcada ilaahay la diido qowlurajuli waa qofku inuu yidhaah haadaa kanu maalin waa maalkaygii wariftuhu waxaan ka dhaxlay can aabbaai aabbayaalkaygi taasaa ka mid a maalaad haysataa ilaahaa ku siiyey waxaa la rabaa inaad ilaahay u tiirido waa nicmo allana siiyey nimcala la diidi maayo maalkan waa inaad qirto horta waalidka laftigiisa alla inuu siiyey oo tira nimco ilaahay weeye ilaahay baana siiyey waxaana uu dariiq uu ii soo maro sabab aan ugu helay inaan waalidkay ka dhexlo laakiin inaad inkir inaad halmaanto allihiis bixiyey ee aad sababtii kaliya sheegtaa la diida qaala mujaahid wuxuu yidhi maa hadal macnaahu hadalkaasoo macnaahu macnihiis uu yahay huwa inkaarka nimcada ilaahay la inkiro huwa inkaaru nicma qowlu rajuli waa qofku inuu yidhaahdo haadaa kanu maali waa maalkaygii waristu waxaan ka dhaxlay can aabba'i wa qaala cawn cawn ibni cabdilaahi wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin dadku lowlaa fulaanun mawjuudun hebel hadduusan jiri lahayn lam yakun ey lam yakun ilamru arrinku ma ahaadeen kada wa kada saas iyo saas ay arrin ku guulaysteen waa halmaamayaan allihii weynaa ee ku guuleeyey waa ay halmaamayaan allihii weynaa ee ku guuleeyey waa halmaamayaan waxay xasuusanayaan oo kaliya sababkii musabbibulasbaab sababyaalkan allihii sameeyeyna waa halmaanaya waa qalad inay halmaamaan wuxuu yidhi cawn ibni cabdillaah yaquuluna waxay leeyihiin lowlaa fulaanu qofkii uu sababka looga dhigay hebel hadduusan jiri lahayn lowlaa fulaanu mawjuudun haddaan hebel mid jiro ahayn lam yakun ay lam yakun ilmru kada kada arrintu saas ma ahaateen ee dhibaataa dhici leeda hebel aan ku badbaadin waxay halmaamayaan allihii sababkanba sameeyey oo musabibulasbaab ahaa wa qaala qutayba qaala ibnu qutayba dhe waqaala ibnu qutayba waa abu muxamed cabdulaahi bn muslim ibnu qutayba adayna wardiy wa qaala ibnu qutayba abu muxamed cabdulaahi bni muslim ibnu qutayba wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin haadaa midkaanu bishafaacati aalihatina ilaahyaalkayaga ergadoodii aan ku helnay iiriya tan tan waa gaalnimo bannaanka taal mushrikiinta cardeed markay nimco helaan caafimaad risqi badbaado guul waxay leeyihiin haadaa midkaanu bishafaacati aalihatina ilaahyaalkayaga ergeyn ay allah nooga ergeeyeen ku helnay waaan waxaan ku helnay ilaahyaalka sanamyaalkan aan caabudayna allah weyn u ergeeyey ilaa saasayna dhihi jireen soo maha maa nacbudu ila liyuqaribuna ila allah haaulaai shufacauna cinda allah waa gaalnimo waa gaalnimo ayagu laakiin ilaahay ku magacaabayn adugu haddaad ilaaha ka daydo oo aad tiraahdo xabaalo waalida xoola laga helaa ah, ahlu qaabuurka ahlu meydkan wax ku helnay markii dhibaata timaadna aad tidhaahdo musiibadaanu waxay noogu dhacday ka tegidda qabuuraha laga tegey xusaskii laga tegey kawa laakiin ilaah dhihi maydo waxaad leedahay tawasulkii iyo kayrkii iyo barwaaqadii laga tegey iyo qubuurihii lagu shiri jiray markii laga tegaa colaad iyo balaaya dhaco waxaan lama arki jirin markii xoogaad heshana waxaad leedahay waalidkii dhinto wax u dhaxshay aan ku helay waxaan ku helay awliyadii iyo saadaadkii qubuurahooda aan tegey taasu waxay la mid tahay kelimadii mushrikiinulcarab oo ah haada bishafaacati aalihatina sababtuna waxay tahay alcibrau bilmusamayaati wاlxaqaa'iq meesha macnaha laga firin waa shayga xaqiiqadiisa ee magaca haddii laga bedelo waxba xukunku isbedeli may haddii aad adugu leedahay dadkii dhintay ee ilaahay ka ergeeyey oo ka soo dhameeyey waxa aan haysanno barwaaqaa gaaladuna ay lahaayeen awliyadii dhimatay iyo saadaadkii ilaa nin saalixay caabudayeen oo laata la ninkaas nintoo saalix aha ilaahay looga ergeeyey isku mid weeye soo laakiin ayag waxay ku magacaabayaan ilaah aduguna sayidaad leeda ama shiiqaad leeda ama weli magacaad ka bedele xukunkuma isbedelaan ka warrama qamro haddii qof ka dhargo oo yidhaahdo biir bilaa dembiya la yidhahda maaha qamro biir bilaa dembi ama uu yidhahdo asharaab ruuxi xoogaa sharaab nashaad qofka geliyo wey maahan qamro hayga dhihin qamro xukunkuma isbedelaa xukunkuba isbedela biil bilaa dembi asharaab ruuxi maga isku bedelima magaceed bedesho xukunku isku bedelimaa bal nas ka cadaan badan ood hore usoo marteenba nas ka cadaan badan oor hore usoo marnay nimankii markii maka la furtay soo islaamay nabiga markay raaceen oo ay u yimaadeen geed gaaladu warmaha surtaanay barakaystaan maxay nabiga ku yidhaahdeen ijcalanaa daata anwaadin kamaa lahum daata anwaad geed aan barakaysano noo yeel sida gaaladaan u geeday barakaysto hadda ma dhihina de ilah noo samee geed aan barakaysano nabigu wuxuu yidhi allahu akbar inahaa sunan wladii nafsi biyadihi laqad qultum kamaa qaalat banuu israaiil ijcalanaa ilaahan kamaa lahum alih nabigu wuxuu leeyahay geed aan barakaysano ii samee wallaahi ilaah ii samee wey aan alla ahayn magaca iyaguma sheegin ilahay ogow idan haddaadan magaca ka daydo laakiin macnihii mushrikiintaad ku hadlaydo ood leedahay roobka risqiga caafimaadka duriyada awliyadii dhimatay markaan ilaalinay xuskooda ay ilaahay noogu ergeeyeen mushrikiintiina ayaguna nin saalixa oo laata layha caabudayan leeyihin ilahay u noogu ergeeyey laakiin ayagu ilaahay ku magacaabi jireen idinkuna ku magacaabi maydaan xukunku muu isbedelay marka maya ilaah adoo yii iyo adoo weli yii waa isku mid hadaad camalku isku mid noqdo wa qaala abulcabaas axmed ibn cabdisalaam ibn cabdixaliim ibnu taymiya weye wa qaala abulcabaas axmed ibn cabdisalaam ibn cabdilxaliim ibnu taymiya wuxuu yidhi bacda xadiii zayd bni khaalid xadiikii zayd ibnu khaalid aljuhani oon soo marnay nabiga sal اlahu alيyه wasalam habeen roob da-ay salaada suba dadka markuu tujiyey inuu yidhi atadruuna maada qaala rabbukum ma ogtihin xala rabbi wuxuu yidhi ma ogin alla ya rasuula yaqaan ilaah muxuu yidhi asbaxa min cibaadii muminu bi wa kaafirun xadiikaas wey xadiikaas unta sheegay abulcabaas wuxuu yidhi gadaalkiisa alladii xadiikii fiihi xadiidka dhexdiisa ay ku jirtay in allaha allah tacaala wuu sarreeyay qaala wuxuu yidhi asbaxa waxaa ka waabariistay min cibaadii addoommadayda muminu bi midii rumeeyey iyo wakaafiru midigu kufriyey alxadiia atmim xadiia xadiika adugu dhammaystir waad soo martay waqad taqadama xadiiku waana soo hormaray wuxuu yidhi abulcabaas ibnu taymiye wa haadaa macnahanu kaiiru waa ku badan yahay fi kitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada macnahanu waa ku badan yahy aad ugu badan yahy nimcada oo loo tiiriyo allah kayrkiis inay ku fitaan ila xadiikaas muxuu sheegayey nimcada oo loo tiriyo allah qayrkiis roobaa da-ay markaasaa qofkii yidhi waa u malaynaayey ceelkageeya xalayuusan baaqanayn ceelkageeyihiyaa nacsiiboon ma helay soo ma jeedin nimcadiiu ilaahay qayrkiis u tiiriyey maxaana rabbi yidhi marka kaas kaafirun bi waa igu kufri ama man qaala mudirnaa binawi kada wa kada fa huwa aaminun bilkowkab kaafirun bi ow kamaa qaal qofkii yidhi roobka waxaan ku helnay xidig hebel qofkaas xidig u rubay rabbi waa ku kufri maxaana nimcadii u tiiriyey allah ayrkiisa allah kayrkiisa wahaada macnahaanu kaiiru waa ku badan yahay filkitaabi kitaabka iyo wa sunati sunnada yadumu wuxuu ceebaynaa alle subxaanahu asagaa nuqsaan ka foge man qofka yudiifu u tiiriya incaamahu ilaahay nimcayntiisa ilaa kayrihi ilaahay kayrkiisa oo wayushriku ilaahay ugu shariig yeela bihi kayrkaas kaasa ilaahay ceebayna qofkaasa ilaahay ceebayna qaala bacdu salaf waxay yidhaahdeen huwa inkaarka inkaaru nicma huwa inkaaru nicma ka qowlihim waa dadku inay yidhahdaan oo kale baday ku safrayaan markaasay nabad ku imaanayaan markabkiiya nabad ku imaanaya ama doontii sidaanay u hadlayaan tanaa nimcadii ilahay oo la inkiray ah ka qowlihim waa dadku inay yidhahdaan maanta waa soo badbaadnay dabayshaa fiicneed jawigu waa deganaa badu ma kacsanayn badbaadadii intaasay ka dhigaya yaa badda dejiyey sababtaad ku badbaadday badoo degan ha ahaato laakiin sababta yaa sameeyey musabiblasbaab aawe axadkii sababkan sameeyey aawe kaasuu halmaama markaasuu sababtii u tirinaya nabadgelyada kaanat riixu dayiba walmallaaxu naaquuduhuna xaadiqan mid xariif u aha oo aad uwada yaqaana markaba naaquudaha waa midka darawalka ka addoonta ama markab aa la yidhaahdaa kaasa waxa la dhaha mallaax walmallaaxu naaquudaha kan markabka waday ama doontana xaadiqan xariif u ah, aad u yiqiin badan waa deganeen dhibla'aanan ku nimid marka fiiri ammaankii yuu u qofkaasu wuu u tiiriyey badii deganeed iyo darawalkii bis allihii baddaan dejiyey darawalkaanna wax baray allahaas ayuu halmaama inuu halmaamana lama rabin ee inuu xasuusnaadaa laga rabi iyo wanaxu daalika ints intaas wixii la ah, oo mimaa shay ah, huwa isagu jaarin ku socda calaa alsinati kaiirin dad badan carabyaalkooda intaa waa dhammada kalaamuhu abulcabaas ibnu temiya hadalkiisii wallaahu aclam fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru macrifati nicma nimcada iyo wainkaariha in la inkiro macnahaas tafsiirkooda wey alwilaa maslada ugu horayda tafsiiru macrifati nicma nicmada garashadeeda in la fasilo wey iyo wainkaariha in la inkiro garashadeeda nimcada inaad haysato waad garan inkirideedu waa in loo tiiriyo alla qayrkiisa aaniyatu masalada labaydaa macrifatu garasho la garto weeye ana haadaa arinkan oo nimcada in loo tiriyo alle qayrkiis jaarin waa mid ku socda calaa alsinati kaiirin dad badan carabyaalkood ahaaliatu masalada saddexayda tasmiyatu haada alkalaami hadalkaas waa in lagu magacaabo inkaaran inkirid linicmati nimcadii la inkiray adii qofku ilaahay qayrkiis nimcada u tiiriyo waa qof nimcada ilaahay inkiray araabicatu masalada afrayda ijtimaacu didayn laba iska soo horjeeda ku kulantay fi qalbi qalbiga waa maxe yacrifuna nicmat allahi waa macrifatu nicma iyo uma yunkirunaha inkaaru nicma fa jamaaca bayna almacrifati walinkaar marka qofkaas wuxuu isku daray garashow nimcadii gartay oo gaalada haddii la yidhahdo yaa roobka keenay waa qirayan in rabbi keenay qul man yarzuqukum min asamaai walard haddii la yidhaha cirka yaa roobka ka keenay allah iley waa garanaya haddana waa ku kufinaya waa inkirayaanoo waxay u tiirinayaan cid kale mar kale marka qalbigii waxay iskugu keenayaan didayn laba iska soo horjeeda ijtimaacu didayn fi qalbi oo ah bayna almacrifa walinkaar labada iska soo horjeeda waa macrifada iyo inkiridda wallahu subxaana wa tacala aclam sal اllah wslm wbaarak calaa nabiyina mxamed